بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله فإن قال قائل يلزم على القول بالبدلية إخلاء الصلة من عاa'د haddii qof uu yidhaahdo bedelitaanka masderka laga bedelaa damiirka waxaa ka laazimaya mawsuulku inuu caa'id la'aan noqdo kamaa taqadama sida aan soo marnay binaءa calى أna almubdela minhu fii niyati طarxi ayadoo lagu dhisaa mubdelu minhu inuu ka dhigan yahay waxaan meesha oolin mar hadduu bedel yimaado ayadoo lagu dhisaa haddii sidaa la yidhaahdo qulnaa waxaan leenahay daalika kaas oo ah mawsuulka inuu caa'id haysto haalibun waa haalib laa laazimu laakiin laazim ma aha waajib ma aha mawsuulku mar kasta inuu caa'id haysto haddii damiirkii caa'idka ahaa uu maqan yahana maqnaanshahaasi waa jaa'is fii bacdi اlaxyaan marka qaarkood waa bannaan tahay ilaan joogitaanka uu joogo caa'idku markasta kasta laazim ah wuu maqnaan karaa walain sallamnaa luzuumahu haddii aan sallimno oo aan ogolaanno inuu laasim yahay joogitaanka caa'idka mawsuulka inuusan caa'id la'aan noqon karin haddaan sallimno falanaa jawaabun aakhar jawaab kale ayaa noo sugnaato jawaab kalean u haynaa wa huwa an naquula waana inaan idhaahno alcaa'idu almuqadaru alxadfi caa'idka xadafkiisa la qadaray xadafkiisa la qadaray wuxuu la jeedaa caa'idka markii masderka beddelka laga dhigay mubdalu minhu intuu noqday loo niyeystay inuu maqan yahay ilan ma maqna xaqiiq ahaantii laakiin waa fii niyati aلطarxi waa fii xukmi saaqit inuu meesha ka maqan yahay ayaa loo niyooday damiirkaas mawjuudun waa joogaa ilaa macduumun meesha kama maqnaa marka caa'idka waa la niyeystay inuu meesha ka maqan yahay meesha kama maqnaa xaqiiq ahaantii waa joogaa falaa yalzamu اlmaxduuru wixii laga cararaayey oo ah mawsuulka inuu caa'id la'aan noqdo meesha ka laasimi maydo walaa yasixu ma ansaxayso an yubdala almasdaru اlmadkuuru walaa yasixu ma ansaxayso an yubdala almasdaru almadkuuru masderka lasoo sheegay min maa maa in laga bedelo almawsuulati ee mawsuulada ahayd maa qultu lahum ilaa maa maadaas in laga bedelo masderkan ma ansaxaydo masderkaas oo laga soo dhalaaliyey antii oo masdariye aan ka dhignay iyo ficilka ka dambeeya oo ah ucbud llaaha rabbi wa rabbakum masderka meesha ka soo baxaa oh cibaadat allaahi in laga bedelo maada mawsuuliyada ah ma ansaxaydo sababtu waxay noqonee masderkan ayaa markaa wuxuu noqonaa maquulu qowl ilaan maadan mawsuuliyada ah maquulu qowl bay ahayd oo qultudaas maquulu qowlkeeday ahayd wuxuu yidhaahday almawsuulati almacmuulati oo mawsuulada almacmuulati liqultu oo qultudaan macmuulka u ahayd yacni qultu maquulu qowlka u ahayd marka qultu waxaa maquulu qowl u ah maadan mawsuulka ah meesha ishkaalkuu ka yimidna halkaanay ahayd horena wuxuu soo yidhi oo kitaabka aan ku soo marnay inuu yidhaahda lianna amartanii maquulu qultu qultu bay maquulu tahay mawsuulkan oo maada ah inuu maquulu qultu noqdo amartani oo siladeeda ahna maquulu qultu ay noqotana suuragal ma aha sababtoo ah siladu haddii maquulu qowl ay noqoto icraab bay maxal ku leedahay haddii maquulu qowl aysan noqonna icraab maxal kuma laha silana waxaa la yaqaanaa icraab inaysan hee maxal aysan ku lahayn silatulmawsuul اlmawsuul ilaa maxalla laha min alicraab in la yidhaahdo marka waa maquulu qowlna waxay ka soo horjeedaa qaacidadaas marka maquulu qowl amartani ah ma noqon karto maadan baa marka mawsuulyada ah baa maquulu qowl ah lianna alcibaadata maxaa yeelay cibaadada oo ah masdarkii laga soo awilay anta iyo waxa ka dambeeya an icbudu اllaha masdarka laga soo dhalaaliyey masdarun mufradu waa masdar mufrad ah waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi maa qultu lahum kuma aanan dhihin ilaa cibaadat allaahi ayaan ku idhi marka cibaadat allaahi oo masdar ah qultudaas inay maquulu qowl u noqoto ma ansaxaydo liأnna alcibaadaةa masdarun mufrad maxaa yeeley cibaadadu waa masdar mufrad ah laa yacmalu fiiha ayada dhexdeedana kuma camalfali karo ficlu اlqowli laa yacmalu fiiha cibaadadaas ficlu اlqowli qultudu kuma camalfali karto qaacidada ay leen waxay tahay liأnna alqowla wamaa tasarafa minhu maxaa yeele qowlka iyo wixii ka tasarufaa oo ah qultu aquulu iyo qaa'il iyo wixii la mid ah laa yacmalu kuma camal falo ilaa fii jumlatin jumla maahe wax kale kuma camal falo ow mufradin ama waxaan mufrad ahayn kuma camal falo mufradkaasoo yuؤaddii macna اljumlati jumlada macnaheeda gudan kara alqowlu yansibu اljumal aw maa fiihi macna aljumal aw maa qusida lafduhu saasaa la yidhaahdaa qowlku wuxuu nasbiyaa jumlo ama mufrad mufradkaasoo macna aljumla wataa mufradka macna aljumla watana waxaa ka mid ah ka qultu qasiidatan oo kale qasiidatan waa mufrad haddana waa maquulu qowl waana ansaxe ayadoo aan jumlo aan ahayn bay maquulu qowl noqon kartaahoo qultudaasi ay ku camalfali kartaa sabab qasiidada macna aljumla ayay wadataa haddii shicirka uu gaaro toddoba beyt iyo ka badan markaasaa qasiide la yidhaahdaa laakiin wixii toddoba beyd ka yar qasiide lama yidhaahdo laba beyd iyo saddex beyd iyo afar beyd iyo shan beyd iyo lama yidhaahdo qasiido markay ugu yar tahay qasiidadu waa inay ka kooban tahay toddoba beyd haddii kalena waaba ka badan tahay toddobadaas beyd meeqo jumlaa ku jirta akar min jumla idan qasiidadii waxay wadataa jumlooyin fara badan saas daraaddeed baa qultudan uga camal fashay ka qultu qasiidatan waalcibaadatu cibaadadina laysat kadaalika middaas la soo sheegay oo kale ma aha qasiidadii oo kale ma noqon karto mufrad fiihi macna aljumla cibaadadu ma aha saas daraaddeed baa waxaa loo diiday in laga beddelo maada mawsuuliyada ah. nacam yajuusu waxaa bannaan an tubdala alcibaadatu cibaadada in la beddelo min maa maa in laga beddelo in uwila qultu qultu biaamartu haddii lagu awilo sidii aan soo marnay maa qultu lahum haddii lagu awilo amartu oo la yidhaahdo maa amartuhu ma aanan amrin ilaa maa amartanii maadaasna markaas laga beddelo masdarka mu'awalka ah oo ka imaana an icbud ullaaha markaas waxaa ku camalfalaa amartudaas amartuna mufrad oo ku camalfashaa ayada shardi uma aha jumlo ama mufrad fiihi macna اljumla amartu shardi uma aha ee waxay shardi u tahay qaalo iyo wixii ka soo tasarufa macnihii marka wuxuu noqday maa amartuhu ma aanan amrin ilaa cibaadaة اllaahi waana sax لأnna amartu maxaa yeele amartu yacmalu fi اlmufradi mufradka waa ku camal falaa mufradkii alkhaali ka maran min macna اljumlati jumlada macnaheeda sida cibaadadii o kale u camalfali karaa naxو amartuka alkhayra alkhayr waa mufrad laysa fiihi macna aljumla waana ku camalfalay kaafkaasna waa mafcuulkii hore alkhayrana waa mafcuulkii labaad haddaba labada mafcuul mafcuulka horena waxaa la yidhaahdaa ma'muur mafcuulka labaadna waxaa la yidhahdaa ma'muurun bihi amartuka waxaan ku amray kaafkaasi waa ma'muurkii waa kii la amray alkhayrna waa ma'muurun bihi ninkan waxa aafartay ayaa khayr ayaa khayr ah waxa ninkan la faray waayo khayrku wal walakhar waxaase badan tacdiyatuhu in loo tallaabiyo ila alma'muuri bihi ma'muuru bihiga bilbaa waxaase badan amartu macmuulkeeda labaad mafcuulkeeda labaad oo ma'muuru bihiga inay ba ugu tallawdo oo la yidhaahdo amartuka bilkhayr saasaa badan laakiin haddii si toosa ah xitaa uu u qaato waa luqad jirta ayaduna waana la ogol yahay laakiin waxaa badan ma'muuru bihiga oo ah mafcuulka labaad inay ba ugu tallawdo ka qowlihi tacaala ya'muruhum biاlmacruuf wayanhaahum can اlmunkar ya'muruhum biاlmacruuf ha'daasi waa mafcuulkii hore waana ma'muurkii macruufkuna waa mafcuulkii labaad waana ma'muuru bihigii saasaana badan qaala zamakhshariyu wuxuu yidhi maa xaasiluhu hadal haddii lasoo koobo uu sida tan yahay walaa yamtanicu fii an mumtanic kuma aha an dhexdeeda min qowlihi tacaalى xaal uu ankaasi ka ahaade wa waxaa rabuka ilى الnaxli an اtakhidii an takuuna mufasira anta ku jirta wa waxaa rabuka ilى الnaxli an اtakhidii inay mufasiro noqoto mumtanic ma aha waa bannaan tahay wa waxaa rabuka rabbiga wuxuu u waxyooday ilى الnaxli an اtakhidii anta ku jirta mufasiro waa noqon kartaa oo waxay mufasiro u tahay oo ay fasiraya markaas jumlada awxa madmuunkeeda oo ah waxyiga an takuuna mufasira bimansilati ay antaasoo bimansilati ay ay oo kale ah aydii tafsiiriyada ahayd antan oo ku jirta wawxaa rabbuka ila اnaxli an ittakhidii inay la mid noqoto mamnuuc maaha milahaa xaal ay la mid tahay fii faawxaynaa ilayhi an isnaci اlfulka faawxaynaa ilayhi an isnaci اlfulka anta ku jirta xaal ay la mid tahay antan ku jirta waa waxaa rabuka ilى الnaxli an اtakhidii oo wuxuu leeyahay an اtakhidii anta ku jirtaahi waxay la mid tahay anta ku jirta an isnaci اlfulka mid kastana waxyaa ka horeeya fayakuunu taqdiiru taqdiirku wuxuu noqonaa ay itakidii saasuu noqonaa ilaan ay buu ku fasiray oo tafsiiriyada ahayd an itakidii waxay la mid tahay ay itakidii fasara alwaxya waxyigiibuu wuxuu ku fasiray zamakshari oo ah madmuunu jumlati wa awxaa rabbuka biannahu inuu yahay almru farid la isfaro bian tattakhida inay samaysato shinnidu min aljibaali inay ka samaysato buyuutan inay guryo ka samaysato saasuu ku fasiray intahaa warkiisi waa dhammaaday khilaafan qulnaa daalika sidaas waxaan nidhi khilaafan mukhaalifiin annagoo khilaafayna liman manaca daalika ciddii diidday in laga dhigo mufasira wa huwa alimaamu الraazi waxaana diiday alimaamu الraazi fainnahu qaala wuxuu yidhi mutacaqiban likalaami zamakhshariy asagoo zamakhshari hadalkiisa daba jooga buu wuxuu yidhaahday zamakhshari baa wuxuu yidhaahday walaa yamtanicu fii an min qowlihi tacaalى waawxaa rabuka ilى الnaxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan inay mufasiro noqoto mumtanic maahanuu yidhaahday tafsiiryo waa laga dhigi karaa intaas markuu sidaas yidhaahday zamakhshari waa ka baxay ibnu hishaam baa marka wuxuu leeyahay khilaafan liman manaca dalika arrinka zamakshari uu sheegay waa sax waxaana ku diidannahay ciddii zamakshari khilaaftay oo zamakshari marka yaa khilaafay ninka la yidhaahdo arraasi marka zamakshari baa horreeyey zamakshari baa marka waxaa daba dhigtay ninka la yidhahdo arraasi oo wuxuu leeyahy mufasiro lagama dhigi karo raazina marka waxaa daba taagan ibnu hishaam oo ibnu hishaam marka wuxuu garab siinaa zamakhshari fa innahu qaala mutacaqiban likalaami zamakhshari isagoo zamakhshari hadalkiisa daba taagan wuxuu idhaahday ina alwaxya hunaa ilhaamun waxyiga meeshaan wa awxaa rabbuka ila naxli waxyigeedu waa ilhaam biitifaaqin walaysa fi lilhaami ilhaamka dhexdiisana macna alqowli macno qowl kuma jiro wuxuu leeyahay labada waxyi waa kala duwan yihiin fa awxaynaa ilayhi an isnaci ilfulka mufasiro inay noqoto antaasi waxba kuma jabna sababtoo ah waxyigaasi waa waxyigii oo ah aliclaamu alkhafiy si aan la ogeyn in wax loogu sheego oo dadku aysan ka warqabin waxyigaasna fiihi macna alqowli duuna xuruufihi hase ahaatee waxyiga ku jira wa awxaa rabbuka ila annaxli an ittakhidii aliclaamu alkhafiyu kuma jiro ilan labada waxyi inay kala duwan yihin waa laysku waafaqsan yahay waxyooshada loo waxyooday shinnida lamid maa waxyooshada loo waxyooday nabi nuux waxyooshada wuxuu leeyahay oo shinnida loo niyooday laysa fiihi macna alqowl oo inamaa huwa ilhaam ilaahyaa ku toosiyaa laga wadaa saas daraaddeed anta mufasire kama dhigi kartid ilaan anta mufasirada waa inay ka horeydo jumla fiiha macna alqowli duuna xuruufihi waxyigaas oo ilhaamka ahna macna alqowl duuna xuruufihi lama dhihi karo laakiin zamaqshar wuxuu leey mufasira waa laga dhigi karaa ninkan tacqiibkiis waa la fahmay dabcan walaysa fi ilhaamina ma macna alqowli wainama hiya masdariyatun haddaba haddii aysan ahayn mufasira maxaa laga dhiga wuxuuhi masdariya laga dhigaa masderka ayada iyo waxa ka dambeeya laga soo dhalaalinaana waa masdarun majruurun bixarfi jarin maxduuf jaaru majruurkaasna waxaa lagu tacallujinaa wa awxaa macnihii muxuu noqday wa awxaa rabbuka ilى الnaxli biاtikhaadi اljibaali buyuutan rabbigaa wuxuu u waxyooday shinnida biاtikhaadi اljibaali buyuutan inay ka dhigato buuraha guryo inay ka dhigato anta masderiyada ah iyo annada masderiyada ah xarfu jarka ka horeeya in la xadfayo waa mudarid waa qiyaas waxayna la mid tahay midda ku jirta fii qowlihi tacaalى ina الصafا wاlmarwaةa min shacaa'ir الlah faman xaja الbayta aw اctamara falaa junaaxa عalayhi an yaطawafa bihima antaasoo ma aha antii masderyada ahayd oo naasibada ahayd an yaطawafa bihima ay fii an yaطawafa bihima fiidaas oo xarfu jarka ahna meesha waa ka maqan tahay وإنما هي مصدرية أي باtikخاaذi الجiباaل buyuuta وأشhaaرa المصنف مصنفku oo iبن هiشhاaم wuxuu ishaaray إilىa dفعihi dفعi hada الqول ilaa dafcihi dafci haada atacaqub tacaqubkaas ama qowlkaas celintiisa iyo radintiisa ayuu wuxuu ku ishaaray nusratan lizamakshari asagoo zamakshari gacan siin ah biqowlii buu ku ishaaray hadalkii raasi uu sheegay asagoo rab inuu daaqadda ka saaro una hiilinaya warkii zamakshari baa wuxuu yidhaahday liأnna alilhaama fii macna alqowl anta mufasiro waa laga dhigi karaa sababto ilhaamka lafdigiisa waxyigan inuu ilhaam yahay waa laisku waafaqsan yahy lakiin ilhaamka lafdigiisa macna alqowl baa ku jira oo see ugu jira liأnna almaqsuuda min alqowl اlإclaam qowl sidiisaba faa'iidadiisu maxay tahay waa fahmid qofkan ujeeddadiisa in la fahmuu rabaa haddii uusan hadli karinna ujeeddadiisa si loo fahmo waa inuu ishaaraad isticmaalo mukhaadabaadka dadka dhexdooda ah iyo isweydaarsiga hadallada ay isweydaarsanayaan iyo wadahadalka ay wada hadlayaan ujeeddada ay ka leeyihiin maxay tahay inay isfahmaan waa intaas keliya almuraadu min alqowli alfahmu wاlilhaamu ilhaamkuna ficlu min allah waa ficil ilaahay xaggiisa ka ahaaday yatadammanu اlclaama ficilkaasoo ay ku jirto ogeysiin yacni fahmisiin ay ku jirto baxaydu yakuunu اlmulhamu markaasoo uu noqonaa qofka la ilhaamiyey caaliman mid og bimaa ulhima bihi wixii lagu ilhaamiyey waa fahamsan yahay qofkan kula hadlaa hadalkiisa soo fahmi maydid haddii lagu ilhaamiyana wixii lagugu ilhaamiyey waa fahme ilhaamkii iyo qowlkii maxay isugu yimideen fahan ama iclaan kaa doonta dheh iclaamay isugu yimideen ama fahmay isugu yimideen saas daraaddeed ilhaamka lafdigiisa fiihi macna alqowl ilaan qowlka ujeeddadiisu waxay ahayd fahmitaan ilhaamkiina waa fahmitaan baxaydu yakuunu اlmulhamu caalima bima ulhima bihi wailhaamu اllahi الnaxla ilhaaminta ilaahay uu shinnada ilhaamiyana min hada اlqabiil waa noocaasuu yidhaahday saas daraaddeed waa laga dhigi karaa mufasiro wa yuqaalu fiiha anti taaratan mar waxaa la yidhaahdaa mukhafafaة min aلthaqiila waa macnihii ugu dembeeyey marna waxay noqotaa antum mukhafafa min aلthaqiila